alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin sheikh cabdiraxmaan naasir asacdi raximah اllah gaar ahaan waxaan kusoo jirnay kitaabu sowm ayaan soo bilownay shalay waxaan ka soo baxnay kitaabu الzakaah oo ka horeeyey yani kitaabu الsowm ayib qaala almualifu raximah llahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi wayajibu siyaamu ramadaana ramadaan soonkiisu waa waajibaya calaa kulli muslimin buu ku waajibayaa muslim kasta gaalkii kuma waajibayo laakiin waa laga doonaya waxaa lagu ciqaabay uu ka mid yahay gaalnimadii baa u diideysa in laga aqbalo marka yani waxyaalaha ay markii aakharo yani ay naarta la geeyo ay ku cabanayaanna walam nakun nucimu lmiskiin waa zakadii baa markaa loo jeedaa icaamu miskiinka ay tilmaamayaan oy leeyihiin miskiinka maanan quudin jirin yani zakadii waajibkeed maana bixin jirin wey wa nakhuudu maca alkhaa'idiin yani kadalika yani salaadii inaysan tukan jirin bay sheeganayaan marka maadaama ay sheegeen zakadii iyo salaaddii ay sheegeen soonkiina waa la mid oo waa yani waa lagu ciqaabayaa maca gaalnimadaasna yani waa lagu ciqaabaya wayajibu waa waajib siyaamu ramadaana calaa kulli muslimin baaliqin calaa kulli muslimin muslim kastoo baaliqin baaliq ah yani markaasi buluuquna wuxuu ku xasilayaa yani inuu qofku shan iyo toban sano gaaro yani buluuqu waxaa lagu qaangaaro dumarkii raggii yani wax ka mida isku khilaafsan yihiin yani buluuqaas marka wuxuu ku xasilayaa shan iyo toban qofku hadduu gaaro waa baaliq waxaa kaloo ka mida ah yani eh, inbaat eh, yani alinmaa haddii markaasi yani khuruuj lmani ama imnaac yani manigu hadduu yeesho yani waxay noqonaysaa asma inuu markaasi baaliq yahay kadalika yani nabt lcaana yani timaha loo yaqaano caanada hadday soo baxaan kadalika waa la mid waa calaamaad lagu garanayo gabadhi waxaa usii dheer intaasi eh, yani alxayd hadday ayd yani ay hesho baaliqay noqonaysaa yani walow markaa han iyo toban baysan gaarine baaliqay noqonaysaa marka calaa kulli muslimin muslim kastoo baaliqin baaliq oo caaqilin caaqil ah yani wax kala garanaya maxaa yeelay hadduusan caaqil ahayn soonka kuma waajibayo oo nebigaa inoo sheegay sal allahu alay wasalam rufica alqalamu can alaaثa waxaa ka mid a ah, almajnuun xataa yafiiqa qaadirin awoodi kara cala sawmi soonka awoodi kara soonka hadduusan awoodi karin yani waa la isku waafaqsan yahay markaasi inuusan waajib noqonayn qaadira cala sawmi biru'yati hilaalihi buu ku waajibayaa bishii yani in la arko bishii ramadaan in la arko ayuu ku waajibayaa aw ikmaali shacbaana alaaiina yowman ama shacbaan in soddon maalmood la dhammaystiro ayuu ku waajibayaa qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan yani bishii fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu markaad aragtaanna faafdiruu afura fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo oo bishii aad arki weydaan fain qumma calaykum yani khufiya yani haddii laydinka qariyo o laydinka arki weydaan bishii yani faqduruu lahu yani faqduruu lahu yani qadara muttafaqun calayh faqduruu lahu iyo lafdiga ku xigo wafii lafdin faqduruu lahu alaaiin wafii lafdin faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin labada riwaayada hore oo faqduruu lahu fain quma calaykum faqduruu lahu iyo faqduruu lahu alaaiina yani waxaa fasiraya faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina uqduruda waxaa loo jeedaa macnaha looga jeeda waxaa weeye faakmiluu ciddaa shacbaana alaaiina weeye soddonkii dhammaystira taqdiirka la sheegayo waa in soddonkii shacbaan la dhammaystira weeyaan marka labada riwaayoo hore waxaa fasiraya riwaayadan baa fasiraysa taqdiirka la sheegayo waa ikmaal weeyaan soddonkii in la dhammeeyo soddonkii shacbaan haddii la dhammeeyo qofku inuu yidhaahdo ilaa bishaan arkaya waa iska sugayaa yani wax saxa maaha mar haddii soddonkii uu dhammaaday bishu soddon kama badato shacbaan soddon hadday soddonka idin dhammaatay wixii ku xiga walow bishiiba yaan la arkine waa la soomayaa marka waa yani xadiidkaa noo tilmaamaya faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina culamada qaar ku fasiray faqdiruu lahu yani way jiraan maanaa dayiquu ciriiriya maxaa loo jeedaa yani waxaad ciriirisaan shacbaankiiyo waxaad ka dhigtaan inay tahay sagaal iyo labaatan qadara soo waadix maaha oo markaasi maalintaasi sooma sooma markaasi saas culamada qaar ku fasira way jireen laakiin culamadu waxay leeyihiin waxaa fasiraya qadarka hore lagu sheegay waxaa fasiraya xadiidkan dambe oo faakbiluu ciddata shacbaana alaaiina soddonkii shacbaan dhammaystira haddii soddonkii shacbaan la dhammaystirana markaasi soomba ayaa waajibaya oo markaas ramadaan ayaa markaasi bilaabanaya rawahu bukhaariyu xadidka imam bukhaari ayaa wariyey wayusaamu waa la soomayaa biru'yati cadlin qof caadil ah aragtidiisaa lagu soomayaa lihilaalihi ay lihilaali ramadaan bisha ramadaan qof cadliya hadduu arko yani markaasi waa lagu soomayaa waxaana tusinaya xadiidka ibnu cumar radi allahu canhu abu daawuud iyo kayrkiiba ay soo wariyeen oo xadiid xasan ah yani wuxuu yidhi taraa'a annaasu alhilaala faahbartu rasuula اllahi sala allahu alay wasalam anii ra'aytuhu fasaamahu waamara annaasa bisiyaamihi dadkii baa markaa bishii ramadaan istusay oo markaas bishii ayay markaasi qaarkoodba arkay qaar oomaysan muuqanin taraa annaas ayib markaasaa anigu waan arkay oo nebigaan u sheegay sal allahu alay wasalam waxaan ku idhi anigu waan arkay bishii bishii ramadaan waan arkay baan ku idhi fasaamahu wa amara annaasa bisiyaamihi nebigu marka wuu soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan marka waxaa laga qaadanayaa hal qof aragtidiisa in lagu soomayo yani hal qof aragtidiisa in lagu soomayo xadiidka kale oo asagu markaa tilmaamaya nin acraabi ah inuu markaa arkay bishii oo nabiga u yimid sal allahu alay wasalam oo nebigu marka uu ku yidhi yani atashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah yidhi yani uu qiray oo yidhi waan qirayaa yani ilaahay inuu yani allah xaq lagu caabudo yahay adna inaad tahay rasuulka ilahay inaad tahay waan qirayaa oo nebigu markaasi uu bilaal yidhi dadka ogeysi in la soomayo xadiidka asagu sanadkiisu waa aciif sanadkiisu waa daciif xadiidka sugan waa xadiidkan yani tilmaamaya ibnu cumar inuu markaa sheegay inuu arkay nebiguna u sheegay nebiguna dadku uu faray in la soomo markaasi faamara الnaasa fasaamahu waamara الnaasa bisiyaamihi marka wayusaamu waa la soomayaa biru'yati cadlin qof caadil ah aragtida uu arkay lihilaalihi bishii yani ramadaan yani bishii ramadaan uu arkay qof aragtidiisa ayaa lagu soomayaa walaa yuqbalu la aqbali mayo fii baqiyati shuhuuri yani bilaha yani inta soo hartay ramadaan waxay ka soo haray la aqbali mayo ilaa cadlaani laba caadil mooyaane yani wax ka yar la aqbali mayo wax ka yar lama aqbalayo marka waxayna u daliishanayaan yani xadii yani culimmadu markaasi sanadkiisa ay xoojinayaan oo markaa tilmaamaya yani nabigu inuu yidhi sal اllahu alيه wasalam fain shahida shaahidaani fasuumuu waafiruu fain shahida shaahidaani fasumuu waafiruu yani bishii waxaad ku soontaan aragti ku sooma yani aragtina ku afura ayib haddii laydinka qariyo waxaad dhammaystirtaan soddonka shacbaan hadday laba makhraati ka makhraati kacaan fain shahida shaahidaani fasumuu waafiruu afura oo sooma marka soomkii waa soo aragnay hal qof inuu nebigu ka aqbalay sal اlahu alيه wasalam oo xadiidka ibn cumar baa inoo sheegaya fasuumuudaas laakiin xadiidkani waxay usoo qaadanayaan culimmadu waa afiruu yani laba qof hadday markhaati ka noqdaan afura marka afurkii laba qof baa ugu yar soonkiina hal qof baa ugu yar hal qof baa yani waa laga aqbalayaa yani afuritaankiina laba qof waa in la hela xadiidkana u daliishanayaan aqwaal baa ku jirta yani culimmada qaar odhanaya maya waa la simayaa oo awalka iyo aakhirku waa isku mid bishii awalkeeda hal qof haddii la aqbalay markay dhammaato bishii kalena hal qof in la aqbalayo wax farqi ooma dhexeeyo waa oo bil laga maqhraati kacaya wey wax faariqa ooma dhexeeyo culimo saa odhanaya way jiraanoo labaduba yani shaksi shaksi waa lagu aqbalayaa laakiin maadaama meesha nas uu yaallo yani waxay noqonaysaa yani sida culamo badan ay rajaxeen in la yidhaahdo yani naskaa markaas la raacaya oo laba shaahid ayaa markaa ugu yar yani cidda laga aqbalayo yani bishii aragtideedii yani bishii waal baan ujeedaa walaa yuqbalu la aqbali mayo fii baqiyati shuhuuri bilaha kale wixii aan ramadaan ahayn ilaa cadnan laba caadil mooyaane wayajibu waxaa waajib ah tabyiitu niyati niyadii markaasi in lagu baryo oo ku seexdo qofkii lisiyaami اfardi soonkii faradkaa wayajibu waajib weeye tabyiitu niyati niyadii in lagu baryo lagu seexdo lisiyaami اfardi soonkii faradka ahaa yani qofku markuu soomayo ramadaan waxaa waajib ah inuu markaa habeenkii inuu niyeysto inuu markaa soomo berri habeenkii waa inuu niyeystaa oo waxaa tusinaya yani xadiidka saxiixa ah yani oo tilmaamaya man lam yujmic الصiyaama qabla اlfajri falaa صiyaama lah qofka markaa aan niyeynin soonkii fajarka ka hor qofkaasi soom ma leh yani culimadu isku khilaafsan yihiin qaar marfuuc bay ka dhigayaan qaarna mawquuf bay ka dhigayaan marka xadiidkaas ayaa markaa loo daliishanayaa in laazim tahay qofku inuu habeenkii sii niyeeyo oo markaasi ay laazim tahay man lam yujmic aلصiyaama qabla اlfajri falaa صiyaama lah yani qofkaasi markaa soon ma yeelanayo kadalika waxaa loo deliishanaya cumuumka axaadiista inama aacmaalu bاniyaat inama alacmaalu bاniyaat wainama likuli mri'in maa nawaa marka camal kastoo la qabanay niyuu u baahan yahay mar hadduu niyo u baahan yahay marka qofkii waa inuu sii niyeeyaa camalka uu qabanayo marka waajibku waxaa weeyaan inuu qofku habeenkii niyeeyo niyadiina waxaa ka tarjamaya leeyahay culimmadu yani waxa weyaan qofku inuu markaasi suxuurtii diyaarsado suxuurtii inuu diyaarsado oo markaasi uu diyaar u yahay laakiin waxa ay qaarkood yani fuqahada qaarkood ay tilmaamaan oo ah yani in afka laga sheegay niyadii oo nawaytu sawma qadin kaasi markaasi wax daliila maleh wax yani daliila ma leh nebiguna ah sal allah alay slam kuma dhawaaqin qofna ooman laqimin marka yani kaasi sax maahan sida saxda waxaa weeye qofku qalbiga yani marka qalbiga ka niyeeyo yani waxaana tusinaya inuu niyeysan yahay diyaargarowga uu diyaargaroobayo oo dadkii uu ku odhanayo toosiya oo wixii yani uu ku toosi uu sii diyaarsanayo saacad hadday tahay iyo yani wixii ah, mobeyl hadday tahay wuxuu ku toosi lahaa uu diyaarsanayo suxuurtii uu diyaarsanayo arrinka noocaasa weeyaan haddii markaa qofkii yani ay suxuurtii sidaa ku dhaafto saasuu ku soomayaa saasuu ku soomaya culamada qaar waxay leeyihiin hal niyaa ku filan ramadaan o dhan hal niyaa ku filan oo awalu ramadaan qofku hadduu niyeeyo bishaasoo dhan inuu soomo yani qofkii markaasi yani waa u soconaysaa niyadaasoo maqbuul bay noqonaysaayo laazimaan habeen kasta niyo gaara inuu u sameeyo laazim ahan bay yidhaahdeen waayo qof kastoo muslim haddii la weydiiyey yidhaahdeen waxaa tusinaya inuu qofku niyeysan yahay qof kastoo muslima inuu niyeysan yahay haddii wax caarida usan ku imaan inuu bishaaasoo dhan wada soomo waxaa daliil u ah la weydiiyo qofka maalinta ugu horraysa ramadaan la yidhaahdo yani bishan ma soomaysa oo dhan qof kasta wuxuu ku oranayaa oo maxaan u soomi waayey maxaa ii diidaya aduu ku qariibsanayaa arrinkaa marka waxay tusinaysaa inuu qofkaasay go-aan ka tahay min awali shahri ilaa aakhiriha inuu markaa wada soomo marka waxay leeyihin waxaa ka ansaxaysaa hal niyo ayaa ku filan min awali ramadaan ilaa aakhirihi haddii laakiin wax uu ku yimaado sida maalan qofku inuu musaafir noqdoo kale oo marka uu niyeeyey inuu niyadii jaro oo marka uu afuro taasi markaas waa inuu tajdiid cusub la yimaadaa culimmada qaar odhanaya maalin kastaba waa mustaqil oo niyo gaara inuu la yimaado ayaa laazimana way jiraan labada qowlba culimmadu waa sheegeen ayib sheekhu marka wuxuu yidhi wa ama naflu nafligii iyo sunnihii fayajuusu waxaa bannaan biniyatin niyo yani min nahaari yani la niyeysto fayajuusu biniyatin buu ku bannaan yahay min nahaari maalintii la niyeysto yani waxaa iskhilaafsan soonkii faradka ahaa iyo soonkii sunno ahaa xagga niyada waa isu khilaafayaan kii nafligii oo sunnada ahaa asagoo qofku maalintiibuu iska niyeysan karaa waxaana loo daliishanayaa yani xadiidka saxiixa ah imaam muslim uu wariyey nebigu sal allahu alay waslam xadiida caaisha inuu markaasi usoo galay waxay tihi caaisha dakhala calaya annabiyu sala allahu alay waslam daata yowmin nebigaa maalin maalmaha ka mida ah ii soo galay faqaala hal cindakum shay wuxuu igu yidhi wax ma haysaan waxa la culamo haysaan faqulnaa laa qaala fainii idan saa'im haddaba waan iska soomaya uu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam kadib waxay tidhi maalinka maalin kale maalin kale uu rasuulku noo yimid markaasaan waxaan nidhi yaa rasuul allah uhdiya lanaa xaysun xays baa nolo soo hadiyeeyey yani waxaa weeyaan waa subag iyo timir isku daray waxyaala laga sameeyey weeye xaysku faqaala ariniihi falaqad asbaxtu saa'iman mar hadday tusi buu yidhi saakan waxaan waa beristay anoo sooman faakala nabiga marka waa cunay sal allahu alay wasalam marka waxaa loo deliishanayaa yani fainii idan saa'im markuu nebigu weydiiyey oo yidhi wax ma haysaanuu yidha wax ma hayno nebigu wuxuu yidhi fainii idan saa'im anu markaasi waxaan ahay yani mid sooman baana yani waan soomayaa weeyaano yani markaas soonkaygii yani waa iska soomayaa marka waxaa laga qaadanaya xadiidkaasi inaysan markaa laazim ahayn qofku hadduu soon sunno a soomayo inuu habeenkii sii niyeeyo ay bannaan tahay maalintii yani markaasi inuu iska niyeysan karo lakiin hari baa ku xihan hariga ku xihan waxaa weeye qofka waa inuusan wax cunin yani laga soo bilaabo uluucufajrigii xilligii afhaysigu uu bilaabanayey waa inuusan wax cunin isagoo wax soo cunay oo maalan xilligaas hore wax cunay oo kale yani dee ma ohan karo waa iska soomaya ma ohan karo lanna waa qofka waxbuu cunay laakiin sharigu waxa weeyaan yani markaasi yani waa inuusan wax cunin culimada qaar waxay kusu darayaan maalintii inteeda badan waa inay dhimantah inteedii badnay waa inay dhimanta yani culamada qaar baa kusii daraya laakiin shardiga hore yani asagu laazim weeyaanoo qofku hadduu wax cuno xilligii la doonaya qofku inuu af haysto hadduu wax cuno dee markaas yani sawmkii ma asaxaye yani markaas qof afuran buu noqonaya wa ama naflu sunihi fayajuuzu waxaa bannaan fayajuuzu waa bannaan yahay biniyati min annahaari buu ku bannaan yahay niye la niyeysto maalintii ayuu ku bannaan yahay oo qofku walow habeenkiiuusan niyeysanba maalintii hadduu niyeeyo waa ka asaxaya ayib sheekh wuxuu yihi wlmariidu qofkii xanuunsanaa wlmariidu qofkii xanuunsanaa culamada qaar odhanaya maya waa la simayaa faradkii iyo yani sunnihii labaduba waxaa laazim ah yani in markaa la wada niyeeyo habeenkii ayaa laaziman ah way jiraan ayib yani inay simayaan yani way jirtaa wlmariidu qofkii xanuunsanaa aladii mariidkaasoo yatadararu ku dhibaatoonaya bisawmi soomka iyo walmusaafiru qofkii musaafirka ahaa lahumaa alfiru afur iyo wasiyaamu sowm baa lahumaa yan labada u sugnaaday soon afur labadu waa u bannaan yahay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa dadka loo yaqaano ahlu acdaar dadka cududaarka u saaxiibka ah yani sawmu ahli acdaar yani soonkoodu see buu noqonayaa dadka ahlu acdaarka waa aqsaam qaybo weeyaan sheekhu halka wuxuu inoogu sheegay qofkii xanuunsanaa iyo musaafirkiibu halkan inoogu sheegay qofka musaafirka iyo qofka yani qofka musaafirka iyo qofka mariidkaa yani inay afuraan baa u bannaan ayb waxaana tusinaya qur'aanka alla wuxuu inoo sheegay waman kaana minkum waman kaana mariida aw calaa safari faciddat min ayaami ukar qofkii ahaaday markaasi mid xanuunsanaya ama ahaaday mid markaa musaafir ah oo safar ku sugan faciddatun ay facalayhi ciddatun min ayaamin ukhar yacni korkiisa waxaa ahaaday tiro maalmo kale ah yani wuxuu soomayaa maalmihii uu afuray qofka hadduu ramadaankii toban ka mida ah, toban maalmoodoo ka mida ah haduu xanuunsaday ama toban maalmoodoo ka mida ah uu musaafir ahaa tobankaas maalmood baa marka lagu yeelanayaa inuu markaas dib u ka qalleeyo marka faciddatun ay facalayhi ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale tiro maalmo kale ah ayaa lagu yeelan yani waa alihii weyaan qalihii weeyaan ayib taasi marka waxa weeyaan waa naska tusinaya inay markaasi ay soomayaan ayib culimmaduna waa ku ijmaacsan yihiin yani arrinkaas inay markaa u bannaan tahay yani mariidkii musaafirkii inay markaa afuri karaan waa u bannaan tahay culimo badan baa soo naqliyey oo uu ka mid yahay ibnu xasmi alظaahiri raximah اllah kadalika ibnu rushdi kadalika ibnu qudaama yani culimo badan ayaa markaas soo naqliyey ijmaacaas oo yani in lagu ijmaacsan yahay oo culimmadu ku ijmaacsan yihiin inay markaas ay afuri karaan ayb qofka mariidka ah yani culimmadu waxay leeyihiin eh, haddii uusan dhib weyn yani dhib weyn uusan ka soo gaarayn xanuun wuu hayaa laakiin hadduu soomo dhib weyn kama soo gaarayo dhib weyn kama soo gaarayo markaasoo kale yani waa u bannaan tahay hadduu soomo yani markaasi waa u bannaan tahayoo la odhan mayo soonkaadii waa baail la odhan mayo ee soonkiis markaasi yani markaasi waa ka asaxaya ayib yani hadduusan dhib badan usan u geysayn dhib waa dareemayaa laakiin dhib aad u fara badan yani ooma geysanayo wuu soomi karaa laakiin dhib waa dareemayaa laakiin waa dhib uu ku soomi karo weya hadduu soomo marka la odhan mayo soonkaagii ma asixin la odhan mayo laakiin soonkii hadduu dhibayo dhib badan usoo jiidayo oo maala xanuunkii baa kusii siyaadaya ama yani inuu bogsado ayaa dib u dhacaysa markaasoo kale yani inuu afuraa marka laazim ku noqonaysa oo markaasi waa inuu markaasi soo afuraa weeyaan ayib oo markaas waajib bay ku noqonaysaa oo wuxuu soo gudagelaya aayaddii walaa tulquu biaydiikum ila atahluka yani markaasi naftiinna halaaga ku ridina ayuu markaas soo gudagelaya kadalika hadduu ka cabsanayo markaas inuu yani dhintaba halaagsamaba hadduu soomo sida dadka xanuunada halista qaboo kale hadday soomaan e, xanuunkoodu markaas uu ka darayo sidii hore kuwaasoo kale marka inay soomaan yani xaaraan bay ka noqonaysaa oo waxay soo gudagelayaan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftina halaag ku ridina qofka musaafirka yani isagu laftiisa axwaal buu yeelanaya siday markaa culimmadu ay sheegeen ilaa dhowr xaaladood ilaa afar xaaladood ayay markaa culimmadu u sheegeen xaalka koowaad waxaa weeye hadduu u siman yahay soonkii iyo afurkii yani waa u siman yihiin oo soonna waa awoodaa hadduu soomo qofka musaafirka wax dhiba ka soo gaari mayo dee afurkiina waa ruqsu u haystaa saasoo kale hadday tahay markaasi loo diidi mayo hadduu soomo waxaana tusinaya xadiidka abi darda wuxuu yidhi kharajna maca nabiyi sal اllahu alay waslam fi bacdi asfaarihi fii yowmin xaar xata yadaca arajulu yani yadahu calى ra'sihi min shidaة اlxar wma fiina saa'imu ila ma kana min nabiyi sal slam wbni rawaxa radia allahu canhu xadika imam buhaari iyo muslim baa wariyey xadiika wuxuu tilmaamaya abidarda waanu baxnay safar baan u baxnay annagoo nebi maxamed la socona sal allahu alay wasalam maalin weliba aad u kulul nagoo gacanta madaxa saaranayna kul dartiisa cid soomana nagu waysa jirin nebi maxamed sal allahu alay wasalam iyo cabdulahi ibnu rawaxa mooyaane cid kale markaa may soomanayn marka soonka uu soomay nebigu sal allahu alay wasalam ibnu rawaxa iyo soonka ibnu rawaxa uu soomay waxay markaasi ay tusinaysaa inaysan dhib badan aysan kala kulmayn oo awood u helayeen inay soomaan marka taasaa laga qaadanayaa qofkii haddii dhib badan usan u geysanayn oo markuu asagoo musaafira ah hadduu soomo dhib weyn hadduusan dareemaynin inay markaa u bannaan tahay inuu markaa soomo hadduu soomona wax dembi uusan ka soo gaaraynin ayib xaaladda labaad waxaa weeyaan yacni waa markii taasi waa markay u siman yihiin way soonkii iyo afarkii midkood hadduu u sahlan yahay yani hadduu u sahlan yahay aurku aurku iska aadanaya iska afuraya hadduu u sahlan yahay soonkuna soonku iska qaadanaya soonka ayuu markaa iska soomaya oo caaisha radi allahu canha yani waxay soo warisay nebigu inay tihi maa khuyira rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam bayna amrayni ila akhada aysarahuma maa lam yakun iman fain kaana iman kaana abcad annaasi minhu nabiga lama doorrasiino lama doorgelin laba amar ama laba arin ilaa wuxuu nabigu qaadan jiray alayh salaatu salaam midka sahlan haduusan dembi ahayn hadduu dembi yahayna wuxuu ahaa dadka kana ugu fogaanshaha badan ayuu ahaa eh, kadalika waxaa tusinaya xadiidka abi saciidin alkhudri radia allahu canhu oo markaasi yani xadiidka saxiixa ah ayaa tusinaya oo tilmaamaya wuxuu leeyahay abi saciidin alkhudri kunaa naqzu maca rasuuli اllaahi sal اllahu alay wasalam fii ramadaan waxaanu duuli jirnay o duulaan aan u bixi jirnay yani ramadaan famina asaaimu wamina almuftir anagoo nebiga la soconna ayaan duulaan aadi jirnay waxaa naga mid ahaan jiray mid sooman iyo mid afuran falaa yajid asaa'imu cala almuftir walaa almuftiru cala asaa'im yarawna ana eh, man wajada quwata fasaama faina dalika xasan wayarawna eh, ana man wajada ضacfa faaftara faina dalika xasan hadalkaas xadiikaas markuu sheegay kadib xaafid bn xajar xadika muslim baa warinaya markuu sheegay wuxuu yidhi wahada tafsiil huwa اlmuctamad wahuwa nasu raaficu linisaac yani tafsiilkaas inuu yahay midka la cuskanayo la ictimaadayo waana nas ku cad yani nisaacah ma soomaya qofkii musaafirka mase ma soomayo rafcinayo wey qofka iyo awooddiisay ku xihan tahay hadduu awoodi karo wuu soomaya hadduusan awoodi karinna ma soomayo ayib soonku hadduu dhibayo yani markaasi yani hadduu soonku dhibayo yani waxaa nabigu inoo sheegay sal اla alي waslam wuxuu arkay nin markaasi yani la hareeyey oo dadka ay dul tuban yihiin buu arkay markaasa nabigu wuxuu yidhi muxuu yahay arrinkaasi maa haada markaasa waxaa lagu yidhi waa hebel oo sooman nabigu wuxuu ku yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar yani ka mid maaha wanaagga in markaa lagu soomo yani lagu soomo yani safarka lagu soomo marka waxaa laga qaadanayaa haddii yani dhib uusan u geysanayn lakiin xoogaa uu dareemayo yani qofka sooman yani dabcan waa dareemayaa yani xoogaa dhib waa dareemaya hadduu musaafir yahay marka yani nabigu wuxu laysa min albiri siyaam fi safar soonka in lagu soomo yani markaasi biriga iyo wanaagga ka mid maahan hadduu dhibayo oo darar u geysanayo markaa qofkii inuu halaag gaaro yani markaasi uu ku dhowaanayo taasi marka xaaraan bay ka noqonaysaa inuu soomo oo nabigu wuxuu yidhi sal اllahu alي wasalam yani markuu arkay yani niman sooman ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa kuwaas soomay iyagoo musaafiriin ah waa cusaad weeyaan cusaad weeye kuwaasi ulaaika alcusaa kadalika walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ayaa markaasi ayuu soo guda marka yani qofka musaafirka axwaashaasuu ah yeelanayaa hadduu awoodi karo asagaa eegaya hadduu awoodi karo yani wuu soomaya hadduu awoodi waayo waa iska afuraya hadduu intuu soomo yani marka dambe uu naftiisa u cabsado uu iska afuraya waa u banaanta marka yani qofku asagaa marka yani isgaranaya xaalkiisa iyo awooddiisa marka wuxuu u noqonayaa soomkiisa iyo afurkiisu sida marka asagu isleeyahay xaalku sida uu yahay ayuu markaa u noqonayaa ayib sheekh wuxuu yhi xaa'idu gabadhii xaa'idka ahayd iyo wanufasaau gabadhii nifaaska qabtay yaxrumu calayhima siyaamu soon xaaraan buu ka yahay wa calayhim alqada yani markaas waxaa saaran qadaabaa saaran markuu inoosoo inoo soo sheegay musaafirkii iyo mariidkii wuxuu inoogu xujiyey sheekhu alxaa'idu wanufasaa gabadhii xaydka qabtay iyo gabadhii nifaaska qabtay yani nifaasku waa dhiiggii dhalmada yani gabadhi umushay weeyaan oo ku jirtay muddadii yani markaasi nifaaska markaasi labadaas dumarka ah xaaidkaa iyo nufasadaasi inay soomaan waa ka xaaraam soonkaasi waa ka xaaraam oo waxaa loo daliishanayaa yani xadiidka nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi saciidin alkhudri fii saxiix albukhaari alaysa idaa xaadati idaa xaadat lam tusalli walam tasum soo maysan ahayn gabadhu markuu xayd iyo dhiig ku dhaco midaan tukanin yani iyo midaan soomin wa calayhim alqadaau waxaa laga doonayaa markaasi qadaa saaran ada saaran inuu qado saaran yahayna waxaa tusinaya xadiidka caaisha fii saxiixi muslim yani waxaa weydiisay gabadhii la odhan jiray mucaada alcadawiya gabadhaasaa su-aal weydiisay caaisha radi allahu canha oo waxay tihi caaisha waxaan weydiiye waxaan ku idhi maa baalu lxaa'idi taqdii asawma walaa taqdi asala gabadha dhiigga qabtaa yani oo dhiigga uu ku dhacay xaydku maxay u soomaysaa oo u qalaynaysaa soonkii oo markaa salaaddii aysan u qalaynayn faqaalat axaruuriyatu anti caaisha waxay ku tihi ma waxaa tahay khaarijiyad miyaad tahay yani min alkhawaarij khawaarijta miyaad ka mid tahay ayagaa sidaa qabee qultu lastu bixaruuriya xaruuriyana waa nisba ilaa xaruura waxaa loo nisbaynaya xaruura waa meeshii waa qarya waa tuulow dhow kuufa ciraaq ku taallo wey xaruura marka tajamucii iyo kulankii iyo is-aruursigii ugu horreeyey is-aruursadeen khawaarijtu ayay halkaas ku aruursadeen tuuladaas xaruura loo yaqaano tulaas xarwa loo yaqaana isku yani ayay isku aruursadeen marka yani halkaasay u nisbaynaysaayo nimankii qoladii khawaarijta ahaa oo halkaa deganaa miyaad ka mid tahay yani khaarijiyad miyaad tahay waxay ku tihi marka mucaad alcadawiya lastu bixaruuriya walaakinii as'al xaruuriya ma laakiin waa ku weydiinaya qaalat kaana yusiibuna dalik arrinkaa waa nagu dhici jiray dhiiggaasi waa nagu dhici jiray yani xilligii nebi moxamed sal allahu alay wasalam fanu'maru biqadaai الsawm walaa nu'manu biqadaa'i الsalaa waxaana la amri jiray markaasi inaan soonno oon soonka qallayno laakiin salaadda inaan qallayno na amri jirin marka eh, yani salaaddii qof yani gabadha ka tagtay ma qallaynayso laakiin gabadhii dhiiggu ku dhacay marka ay markaasi dhiiggu uu yani ka go'o yani soonkii way qallaynaysaa sababtun waxaa weeyaan soonku waa hal bil soddon maalmood weeye laakiin salaadihii ay ka tagtay way fara badan yihiin maalin kasta waa han salaadood shan salaadood weeye marka way fara badanayaan tobankii maalmood markaasi konton salaadood bay noqonayaan marka mashaqa ku sugan yani mashaqaduna tajlib taysiir maa jacala calaykum fi diini min xaraj yani markaasi xarajkaasa markaasi laga rafciyey walxaa'idu gabadhii xaa'idka ahayd iyo wanufasaau gabadhii nifaaska qabtay yaxrumu calayhim asiyaamu soonkii xaaraan buu ka yahay wa calayhim alqadaau qadaa markaasi ayaa saaran yani nusuustaasa tusinaysa markaasi kadalika culamadu markaasi way ku ijmaacsan yihiin waa ijmaaca min alculamaa inay xaaraam ka tahay gabadhii xaaidada ahayd iyo gabadhii nifaaska qabtay markaas inay soomaan yani xaaraan bay ka tahay yani soonkoodu xaaraan buu noqonaya qaduhuna waajib buu markaa ku noqonayaa oo culimo badan markaa sheegay yani ijmaacaasu ibnu cabdibar uu ka mid yahay kadalika ibnu xasm alظaahir uu ka mid yahay iyo culimo kaleba ayb gabadhu hadday markaasi eh, dhiiggii hadduu ka go'o maalintii dhexdeeda eh, maxay samaynaysaa ma af haysanaysaa mase ma af haysanayso yaani culimmadu waxay leeyihiin qofkii markaasi cududaar u afura kadibna cududaarkii uu ka zuulo yani waajib kuma ahan inuu markaasi maalinta inta baaqiga ahayd inuu af haysto waajib kuma ahan waxaa la mida waxaa ka mid ah dadkaasi gabadha xaa'idada ah kadaalika gabadhii nifaaska qabtay waxaa ka mida ah qofkii musaafirka hadduu safar ka yimaado waxaa ka mida ah qofkii xanuunsanaa hadduu caafimaado dhammaantood cududaar bay haysteen oo awalu nahaar gabadhu hadday xaaido ahayd ama min anufasaa ay ka mid ahayd yacni kadaalika qofka musaafirka awalu nahaar hadduu musaafir ahaa kadaalika mariidkii awalu nahaar hadduu mariid ahaa laakiin wasatu nahaar gabadhii dhiigu yani ka go'o tii ahayd xaaidadii iyo tii ahayd nufasadii ahayd kadalika mariidkii yani uu caafimaado kadalika musaafirkii reerkiisi u yimaado inuu af haysto laazim ku noqon mayso yani inuu af haysto laazim ku noqon mayso waxaa laga soo wariyey ibn mascuud radia allahu canhu ibn abi shayba iyo ibn xasmi aلظaahiri ay ka soo wariyeen muxallahu ku sheegay kadalika ibn abi shayba musanafkiisa uu ku sheegay bisanadin saxiix waxaa kaga sugan inuu yidhi yani man akala awala nahaari falyakul aakhirahu waxaa laga so wariye ibn mascuud qofka cuna maalinta awalkeeda aakhirkana ha cuno yani awalka qofkii u haystay cududaar uu ku cuno oo ku cabo aakhirkana haska cuno haska cabo laazim ku noqon mayo markaas inuu af haysto sida fuqahada qaar ay odhanayaan ayib sidaa waxaa khilaafsan yani markaasi qofkii u afuray liayri udrin liayri cudrin qofkii u afuray ama yani markaasi soonkii uu ku waajibay fii anaaءi الnahaar oo dadku ku waajibaya yani anaa nahaar soonka waxaa ka mid ah yani sidii ilmihii yaraayoo kale hadduu baaliq noqdo qofkii yaraa ha noqdo rag ama dumar ha noqdo hadduu maalintii wasadkeedii hadduu baaliq noqdo kadalika ninkii gaalka ah hadduu soo islaamo yani wasat nahaar culimmadu waxay leeyihiin waxaa waajib ku ah markaasi inuu af haysto inuu af haysto ayaa markaa waajib ku noqonaysa marka labadaas saas yani culimmadu u kala qaadaan ayb sheekh wuxuu yihi wlxaamilu gabadhii xaamilka ahayd oo ilmaha ur ku siday iyo walmurdicu tii murdica ahayd idaa khaafataa hadday ka cabsadaan idaa khaafataa hadday cabsadaan calaa waladayhimaa labadooda ilmood hadday u cabsadaan aftarataa way afurayaan waqadataa wayna qallaynayaan wa acamataa wayna quudinayaan can kulli yowmin miskiinan miskiin bay quudinayaan ayib weli sheekh wuxuu afar ka midoo sheekhu inoo soo sheegay almariidu wاlmusaafir wاlxaa'idu wاnufasaa halkan wuxuu inoo sheegayaa laba kale alxaamilu wاlmurdic ayuu sheikhu inoo sheegayaa ayib xaamilkuna waa gabadhii weeyaan oo xaamilut lama odhan murdicna murdicatun lama odhan maxaa yeelay alxamlu wاlirdaacu waa arrin dumarka gaar u ah in wax la nuujiyo iyo in xamli iyo ur la qaado dumarku gaar u yahay marka yani marka waxay leeyihin culimmadu looma baahno marka in la keeno ta'dii taa u tafriiqa la odhan jirayoo mudakerkii mu'anadka lagu kala tafriiqin jiray saa'imatun iyo saa'imun qaa'imatun iyo qaa'imun jaalisun iyo jaalisatun looma baahna culamada qaarna waxay leeyihin jaaza wajaaza yani way bannaan tahay in la geliyo in laga reebo oo markaa tafriiq bay culamada qaar markaa u samaynayaan ayib halka marka sheekh wuxuu inoo sheegayaa xaamilkii iyo murdicii hadday u cabsadaan waladkooda way afurayaan oo markaasi way qalaynayaan waxayna quudinayaan maalin kasta miskiin bay quudinayaan masalada ku saabsan alxaa'id wاlmurdic yani waxa uu noqonayo yani qadahoodu iyo soonkoodu markay afuraan maxaa lagu yeelanayaa awalan hadday awoodi karaan alxaamil wاlmurdic hadday awoodi karaan oo mid kasta awood ay u heli karto inay soonto soonku waajib buu ku noqonayaa ha u fahmin murdac kasta iyo murdic kasta iyo xaamil kasta way iska afuri kartaa afurkaasi wuxuu imaanayaa waa markay soonkii awoodi awoodi waayaan ama naftooda ani ha ku adkaado ama ilmaha markaa naftooda ha u cabsadaan ama yani ilmaha ay tanna ay nuujinayso tanna uurka ay ku sido ha u cabsadaan xaalka noocaasa ayuu markaasi afurku yani u bannaan yahay lakiin iyagoo awoodi karoo isle waad awoodi kartaanoo isgaranaya inay awoodi karaan oo wax dhiba aan dareemaynin inay iska afuraan ooma banaana maxaa waxay soo gudagelayaan faman shahida minkum الshahra falyasumhu qofka bishii goobjoog ah ha soomo ayib markay afuraan marka maxaa lagu yeelanayaa taa culmadu waa isku khilaafsan yihiin ilaa han qowl bay isku khilaafsan yihiin an qowl qowl ka mida ah ayuu sheekhu marka inoo sheegay yani hantaa qowl oo odhanaya yani way afurayaan wayna qallaynayaan miskiinna way quudinayaan ayib qowlkaasi waa qowl ka mida ah aqwaasha yani markaasi eh, inay afurayaan eh, markaasi ay qalaynayaan icaam miskiinna ay la imaanayaan oo icaam iyo qada ay isku darayaan qowlka waxaa ku tegey yani imaamu malik kadalika imaamu shaafici axmed way ku tageen inkastoo yani qaar tafsiil ay sii gelinayaan ayib shaaficiyadu iyo xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin yani hadday u afuraan naftooda cabsi u cabsanayaan qado kaliyaa lagu leeyahay naftooda hadday u afureen cabsi u cabsanayaan qado kaliyaa lagu leeyahay kaasi waa qowlka hore oo sheekhu inoo sheegay oo alqadaau walicaamu in lagu leeyahay qowlka labaad waxaa weeyaan yani alqada faqad qado kaliyaa lagu leeyahay madhabkaasna waa madhabka imam awsaaci kadalika hawri sufyaan ahawri kadalika madhab abi xaniifa qowlkaasay mareen oo waxay yidhahdeen qado keliya ayaa lagu leeyahay ayib qolada saddexaad ama qowlka saddexaad waxaa weeyaan yani waxaa laga doonayaa icaam faqad waxbay quudinayaan oo keliya markay afuraan icaam keliya laga doonayaa kii horu cagsi ku yahy kii hore muxuu ahaa qado keliya laga doonayaa kanna waa cagsigiisa muxuu noqonayaa icaam keliya laga doonaya waxaana ku tegey yani ibnu cabaas iyo ibnu cumar ayaa laga soo wariyey sheekha loo yaqaan isxaaq ibnu rahawey oo ka mid a ah culimmada waaweyn min culamaai salaf ahaa oo madhab lahaa laakiin madhabkiisu uu baaba'ay oo markaasi yani uusan hadda jirin laakiin aqwaashtii weli waa joogtaaye yani asna wuxuu ku tegey madhabkiisu sidaasuu qabay in markaa icaam keliya yani laazim uu ku yahay icaam keliya ay wax quudinayaan wax qada aan laga doonayn culamada mucaasiriinta waxaa doortay asheikh alalbani raximah اllah saasuu doortay marka saxaabadii ibnu cumar ibnu cabaas baa saa ku tegey culammadii waaweynaana isxaaq ibnu rahawayhi culamada mucaasiriintana albani raximah اllah waraxmat ullahi cala اljamiic ayaa ku tegey qowlka yani afraad wuxuu noqonayaa yani alqadaءu cala alxaamil wاlqadaau wاliطcaamu cala almurdic in la kala qaado oo la yidhaahdo qadaagu wuxuu saaran yahay gabadha xaamilka ah qadaa baa saaran gabadha laakiin murdica waxay isku daraysaa alqadaau wاliطcaam bay isku daraysaa waa qowl afraad weeye imaamu maalik baa laga soo wariyey kadalika shaaficiyada agtooda qowl aqwaashooda ka mida weeyaan qowlka ugu dambeeya oo shanaad waxaa weeyaan laysa calayhima qadaء walaa iطcaam waxba ma saarna laysa calayhima qadaaء walaa icaam qadana laga dooni mayo icaamna laga dooni mayo sidaa waxaa ku tegey ibnu xasmi aلظaahiri ibnu xasmi aلظaahiri sheekha la yidhaahdo madhabkiisu waxa weeyaan sida muxalah buu ku sheegay yani markaasi in waxba lagu lahayn oo wuxuu yidhi وإida saqط الصawm faإijaabu الqضاءi عalayhima شharcu lam yaأdan الlahu tacaalى bihi haddii soonkii u ka dhacay soonkii hadduu ka dhacay in lagu waajibiyo qade waa sharci yani alle uusan jidaynin allana uusan ku waajibin walam yujib الlahu tacaalى الqضاءa ila calى اlmariiض والmusaafir والxaa'id والنufasaء mutacamid alqay ilahna kuma waajibin qade mariidkii iyo musaafirkii iyo xaa'idkii nufasadii iyo qofkii u qasday inuu yani matag inuu ismatajiyo kuwaas ayaa markaa qada lagu leeyahay marka in la yidhaahdo qadaa idin saaran markaasi soonka hadduu ka dhacay qado lagu laasimin mayo oo daliil looma hayo in la yidhaahdo icaam baad lidinka doona waxbaad quudinaysaana wuxuu falaa yajuusu liaxadin iijaabu qaraamatin lam yati bihi nasu walaa ijmac in qofkii qaraamo wax lagu yeesho waxbaa lagula haliya wax bixi xoolo bixi la yidhaahdo in lagu waajibiyo shaygaasoo nas uusan ku imaan kitaab iyo ijmac toona in qofka lagu waajibiyey markaasi wax saxa maahan marka asaga wuxuu ku tegey inaan waxba gabadha issaarnayn gabadhii ahayd mar hadday afurto oe awoodi weydo murdicii iyo xaamilkii inaan waxba saarnayn buu qabaa marka sidaasay culimadu isugu khilaafsan yihiin sheekhuna qowl ka mid ah ayuu markaas inoo sheegay culamada mucaasiriinta qaybo ka mid ah waxay leeyihiin yani dumarku n axwaashooda waxaa u badan inay murdic tahay ama xaamil ay tahay inama ilmihii marnilmihii ay nuujinayso yani ama inay markaasi ilmihii uur ku sido saasaa u badan axwaasha markaasi ay ku jiraan muddadii ay wax dhalayeen saasaa u badan mar sidaa hadday u badan tahay oo mar ay xaamil tahay mal ay murdi tahay yani xaalkeedu sidaa uu yahay oo aysan ka baxi karin oo laga yaabo intay afurto ayadoo isla qalleeh haddana ay noqoto haddana xaamil haddana kii kale uu ku soo galo wahaakada oo markaas taraakum u ka dhaco waxaa u fiican bay yidhahdeen qowlkan yani inay qaataan laga soo wariyey ibnu cumar ibnu cabaas qowlka saddexaad oo sheegaya icaam inay bixinayaan inay miskiin quudinayaan kaasaa ugu sahlan bay culimmadu yidhahdaan iyaga xaqooda marka loo eego kaasaa u fiican oo u sahlan oo de markaa waa u sahlan tahay inay maalintiiba miskiin quudiso quudka la siinayana yani waa arki doonaa insha allah imaa markaasi maalintiiba hal miskiin in wax ku filan la siiyo oo cuno wa ku filan in la siiyo oo cunto raashin ah u cuno ama markaas isagoo markaas caadi ah oo aan la bislayn la siiyo wa ku ilan eh, haddii markaa uusan bislayn n niu saac in la siiyo saaca nuskiisa culimada qaar mud bay ohanayaan mud qaarna waxay ohanayaan niu saac ayaa la siinaya ama markaasi in cunto caadiyo uu cuno uu ka dhergo la siiyo labadaba markaasi sax bay noqonaysaa waa arki doona insha alla marka masalada sheekhu inoo sheegay waa qowl ka mid ah aqwaasha aqwaasha kale ayaa marka culimmadu ay ka leeyihiin masaladan sheekh wuxuu walxaamilu walmurdicu gabadhii xaamilka ahayd iyo gabadhii murdica ahayd idaa khaafataa hadday u cabsadaan calaa waladayhima ilmahooda aftarataa way afurayaan khaafataabaa shardi ah khowf hadduusan imaanoo aysan cabsan oy aamin ka yihiin markaa soonkaa waajib ku noqonaya aftarataa way afurayaanoo waqadataa way qallaynayaan waacamataa way yani waxay quudinayaan can kuli yowmi miskiinan maalin kasta miskiin bay markaa quudinayaan ayib walcaajizu qofkii ka caajisay in qado lagu yeelanayo yani markaasi oo kafaare aan lagu yeelanayn in qado lagu yeelanayo oo markaasi aanan kafaaro lagu yeelanayn waxay culimmadu u xadiidka abi umaya anas bn malik alkacbi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllah alay slam qaala in allaha tacaala wadaca can اlmusaafiri alsawma wa shaطr الصalaaة wa can alxaamili aw ilmurdic alsawma ilaahay markaasi wuxuu ka dejiyey yani qofkii musaafirkaha soonkii iyo salaaddii shadrigeeda oo salaaddii wuu qasrinaya gabadhii xaamilka ahaydna markaasi iyo gabadhii murdic ahaydna soonka markaasi laga dejiyey ayib walcaajizu qofkii caajiska ahaa can isoomi soomka caajis ka ahaa likibarin weyni uu weyn yahay darteed aw maradin xanuun dartiis xanuunkaasoo laa yurja aan la rajaynayn buruhu inuu ka caafimaado fa inahu yucimu wuu quudinayaa can kuli yowmi miskiinan buu quudinayaa waman aftara facalayhi alqadaau faqad yani qofka markaas afura qado keliya lagu leeyahay ida kaana fitruhu biaklin aw shurbin hadduu yahay yani afurkiisu akli iyo shurbi hadduu yahay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa qofkii ka caajisay oo markaas soonkii soomi waayey una soomi waayey weyni u weynaaday darteed oo qofkii dabuu noqday yani qofkaasi ama xanuun aan rajo laga qabin ayaa qofkii ku dhacay sida xanuunada halistoo kale oo sida kansarka xanuunka la yidhaahdooo kale yani xanuunada la midkaa ah oo dhakhaatiirtu ay yidhahdaan lagama caafimaado yani xanuunada qofku hadduu qabo fa inahu yucimu can kulli yowmin miskiinan maalin kasta miskiin ayuu markaa quudinaya waxaana yani tusinaya yani aayadda qowluhu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin mufasiriintu qaar waxay soo qadaraan halkaas laa bay soo qadaraan wacala aladiina yutiiquunahu bimacnaa laa yutiiquunahu kuwaan awoodi karin korkooda waxa ahaaday fidyatun ayaa ahaaday fidyo ayaa ahaatay ka bedelo acaamu miskiin ba ahaaday marka kuwa soonka awoodi waayey maxay u awoodi waayeen limaradin laa yurja bur'uhu aw likibar bay u awoodi waayeen qofkii awoodi waayey oo markaa dadiisu ay weynaato da noqday ama yani mariidkii maradkiisu uu yahay marad aan laga bogsoonaynin yani markaasi ayagu waxay noqonaysaa inay fidyo bixiyaan culamada qaar waxay leeyihin may aayaddu waa mansuukha wa cala ladiina yutiiquunahu طacaam miskiin waa mansuukha lakiin ibn cabaas wuxuu yidhi mansuukho maahan waxay aayaddu ku saabsan tahay laysat bimansuukhatin huwa الshaykhu اlkabiir wاlmarأaة اlkabiira laa yastaiicaani an yasuumaa fayuطcimaani makaana kuli ywm miskiina yani waxay ku saabsan tahay aayaddu qofkii nink yani qofkii weynaa iyo qofkii dumarka ahaa qoftii dumarkoo weynayd iyo yani ninkii weynaa oo aan awoodi karin inay soomaan maalin kasta markaasi meeshii ay soomi lahaayeen hal miskiin bay quudinayaan yani sidaas sida bukhaariba ku sugan saasuu ibnu cabaasi radi allahu canhu maxaa yeele soonku awalkiisi wuxuu ahaa ikhtiyaar buu ahaa soonku awalkii ikhtiyaar buu ahaa yani qofku inuu soomo iyo inuu fidye iska bixiyo labadaba mukhayar buu ahaa waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bisha yani goobjoog ah ha soomo waa nasakhay marka takhyiirkaasi marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay yani in fidye la bixiyo waxay weli baaqi u tahay oo aan laga nasakhin qofka weyn ama ha noqo rag ama dumar ha noqdee yani eh, kuwaas oo markaas soonka aan awoodi karin ayagu markaasi way u bannaan tahay inay markaasi ay fidyo bixiyaan meeshii markaas bedela soom ayb walcaajizu kii ka caajizay can sowmi soomka likibarin da darteed aw maradin xanuun xanuunkaasoo laa yurja aan la rajaynayn buruhu inuu ka caafimaado fa innahu yucimu wuu quudinayaa can kuli yawmin maalin kasta miskiina miskiin buu quudinayaa man aftara qofka afura ayb waman aftara qofka afura fa calayhi alqadaau faqad qadaa laga doonayaa idaa kaana firuhu hadduu yahay afurkiisu biaklin aw shurbin hadduu yahay ayb aw qaya camdin hadduu yahay yani matagu ismatajiyey oo camdi ah aw xijaamatan uu yahay xijaamo iyo toobitaan uu istoobay aw ibnaain bimubaasharati uu yahay mid markaasi mani iska keenay mubaasharo uu sameeyey darteed halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yani markaasi qofka afura in qado keliya laga doonayo haddii markaasi uu ku afuro ashyaadaas akli iyo shurbi iyo markaasi inuu iska matajiyey iyo xijaamo iyo inuu mani iska keenay hadduu arrimaha ku afuray darsiga dambe arki doona insha allahu tacaala halkaa inoo jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk